على طريق الهدى والحب تصبح واصلا وأحي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابق المناهلا وخذ قبسا من نورهم ثم, نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس ليس المشاعل xusoo الشheekhu رaxمaة الlahi taعaalى عaليه tacliiqi dheeraa qiimaha badnaa ku saabsanaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo addoomihiisa susuuban caqdigii dhex maray ee ku saabsanaa in naftooda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka iibsaday ayaguna markaa nafta ay hureen ilaahayna subxaanahu wa tacaala janno ugu bedelay iyo caqdigaas faahfaahintiisii buu sheekhu soo waday ummadda muslimiinta waa soo caraabshay halganka iyo jihaadka fadligiisa iyo qiimuhu leeba ka soo sheekeeyey gabay marka aada moodo asagu inuu leeyahay intaan firfirshay waxay loo badan yahay asagu inuu leeyahay raxmat ullaahi tacaala gabaygaani waana dhici kartaa nin hore imaam inuu tiriyey suuragal wey laakiin raggi uun ka hadlay qadiyaddan asagay u tiriyeen wuxuuna sheekhu yidhi faxaya halan in kunta daa himatin faqad xadaa bika xaadi shawqi fatwi lmaraaxila gabaygu biyadhiciisu waxaa weeye iyo mowduuciisa guud wuxuu ka hadlayaa in dadkii hore salafka lagu daydo oo dhaqankoodii iyo halgankoodii iyo iimaankoodii iyo waddadoodii la beegsado oo iyadaa la raadiyo oon lagu mashquulin waxyaabaha ka sokeeya mutaakhiriintu ay soo kordhiyeen ahlulbidacu ay soo kordhiyeen dadka aan diinta ku fiicin inaan lagu dayanin oo weligaaba noqoto nin meel sara ku fikirahaya kuna dayanaya dadkii hore susubanaha khayrka badnaa faxaya xalan ay aqbil tacaala haluma watacaala weeye soo qaabiloo kaalay in kunta haddaad tahay daa himmati nin hawale himmo leh nin casmi iyo niye leh haddaad tahay faqad xadaa waxaa kuu geeraaroo kuu hesay bika adiga xaadi shawqi kalgacalada ninka u geeraarayey ee fadwi duub almaraaxila socyada duub baa jamcu marxala xudaagu asalkiisu waa tixda yar iyo maansada loo tiriya geelu markuu socday safarka dadku markay habeenku lugeynayaan ama guuraynayaan ama ay socdaan ragga xoogow gabayga yaqaana ragga maansada tiriya xoogoobay qajac ka siin wadada lagu maro ayib sidii muxuu ahay caamir ibnulakwac oo kale uu samayn jiray cabdillah bn rawaaxa ragga gabayga yaqaana saxaabadu markay jidka mara socdaan xoogoobay tirin jireen lagu wada maro mxuu anjasha asna geelu iyo haweenka markuu hogaaminayo ruwaydaka yaa anjasha rifqan bilqawaariib waad garanaysaan xudaago marka maansada iyo xoogowa mxuu ahay qacacda waaa wadada lagu maraa la yidhahdaa marka sheekh wuxuu haddii aad tahay nin niyad iyo hami leh iyo casmi oo ilaahay agtiisa wax ka doonahaya waa lagu dhawaaqay soo kac waa nin la dhabaandhabay oo la kacshay baa tahay dhaqaaq buu ku yidhi faqad xadaa waxaa kuu geraaray bika adiga xaadi shawq ee fadwi xaadi shawqi kalgacallada iyo jacaylka ilaahay la jeclaado oo janno la quudareeyo oo dadka ahlu khayrka xaggooda wax la moodo loo hiloobo ayaa kuu heesay ka kacmuru fadhiga fadwi duub almaraaxila marxaladihii iyo geediyihii dhowr sano loo guuri jiray adu maalinku mar buu ku yidhi meeqaa loo socdaa halkan iyo meheblaaya shan maalmood bil baa loo sii dhaxaa adugu maadaama lagu dhabaandhabay oo lagu maansiiyo lagu geeraray waa inaad habeen madow marta dhulka asagaba ku fadwi maraaxila geediyaha duub buu ku yidhi waqul waxaad ku tidhaahdaa limunaadi xubihim kalgacalkooda dadkii ninka ugu yeedhahayay iyo wa dadka ahlu khayrka in la jeclaado ee mxuu ah naga noqdo idaa maa dacaa labayka alfan kawaamila dadka ahlu khayrka ahaa iyo mujaahidiintii iyo shuhadadii dariiqoodii marka lagugu yeedho ninka kuu yeedhay aqbal buu ku gacan saydhin waqul waxaad ku tii limunaadi xubihim xubi اlmujaahidiin wاshuhadaa waahli اlkhayr waahli اshawq jacaylkooda ninka dadka ugu baaqahayey markuu kuu yeedhiyo waridaahum ayaga in la raalli laga noqdo la jeclaado idaa maa daca munaadiga markuu kuu yeedho waxaad ku tiradaa labayka ku ajiibay alfan kawaamila kun dhammaystiran hal mar ma ah kun jeer baan ku ajiibay labayka walabayka alfan kawaamila toban dhammaystiran kun dhammaystiran baan ujeeda yani waanku maqlay waa soo kici doonaa lagaama rabo halhal inaad u istaagto wey mar haddii jannada lagugu yeedhay iyo ariiqu shuhadaa ariiqu اlmujaahidiin ariiqu اlmursaliin waa inaad mxuu ahay soo ruclaysa wy labayka alfan kawaamila walaa tandur ha eegin buuri sheekhu alalaala jabadka jabadyaa jamcu alal meelaha laga guuray jabad baa layihada waad garanaysaa xeera intii la deganaan jiray laga guuray waxaa ku hadhay haan qarboosho jabta iyo dhiil kala badhmo iyo maqaar meel lagaga taga iyo raag meel yaalle iyo waxay dawac kala goosato iyo qabkii waxaraha iyo xeero wahor laga guuray waad ku arkaysaa marka reerkii meeshii deganaa wad qiyaas intuu la ekaa inta qoysuu ahaa saddexda maysi ee lo iyo geel iyo arig wuxuu ka haystay waa ku qiyaasan yihiin reerkii marka muhiimaddu meesha ha ku mashquulina raggii deganaa ee ka guuray ku day uu kuleeyahay walaa tandur ha eegin alatlaala jabadyaha iyo meelaha laga guuray min duunihim ahli khayrka sokodood dadkii meesha deganaa ee ka guuray raadadkooda ha ku mashquulina ayagii dabagalba ku yidhi meeshan uxud baa la yidhahdaa ha taagnaane shuhadaa ku dhamaatay looma baana hawsha ayadaa raggii dhammaaday waxay ku dhamaadeen ku dhimi kuleeyahay ku wareegsan qubuurta iyo meelaha dagaalku lagu kala baxay idan hadda waa adlaal tabuug iyo uxud iyo axzaab iyo qaadisiye iyo yarmuuq iyo ajnaadayn iyo xitiin iyo caynu shams caynu jaaluud iyo meelihii zullaaqe iyo eh, mxuu aha meelihii lagu kala baxay almacaarik alfaasila ayib waxaa weeyaan adlaal weeye marka inaad taariikhdu iska soo gurguuriso ood meelaha ilmada ku dutan lama baahane raggii waxay mareen baa laga raba inaad la timaado marka adlaasha lagu wareegeysanaya waxayna haysta wey waxayna haysta wey islaamku saasuu ahaan jiray hadda adu maxaad haysaa maxaad tahay kanaan ahaan jiray kan ahaan jiray u kaadiyo maxaad ummadda ugu maqanta ayib ummadda maraykan yurub ha ugu yeedhine diin iyo islaamnimo oogu yeedh ayib walaa tandur ha eegin alaطlaala jabadyada ha ku mashquulin min duunihim sokodood fain nadarta haddaad eegto ila alaali jabadyaha iyo raadadka iyo astaamaha hadaad ku mashquulsho cudna adlaaltu waxay noqonayaan xawaa'ilan wax ka hor istaaga khayrka jamcu xaail yuu sheekh ujeedaa xawaaishu saas wey xaailku waa jamcu xawaaishu waa jamcu xaail wey mudakar iyo muanaf lama kala qaado cudna waxay noqonayaan adlaashi xawaaila khayrka kaa teedoo ka hor istaaga jamcu xaailin kuwanaad ku mashquuli markaasay kuu dhammaanaysaa hawlihii shaydaanka weeyahade marka shaydaanku waxaa laga yaabaa inuu kugu mashquuliyo taariikhda baadh oo dadka ahlu khayrka warkooda fifiiri iyo siyaru saalixiin uu kugu mashquuliya laga yaabaa alimaam ibnuqayim wuxuu leeyahay faa'iido qiimo badan baa ku jirta fii kitaabi badaaci ilfawaa'id mujaladka afraad taqriiban wuxuu leeyahay fawaa'iddaa keliya kitaabka dhanba inta haddaan ku qori lahaa khayr asaga ummadda ku filaan lahaa buui walow lam yakun fii hada atacliiqi ilaa haadihi nukta buui lakafar nugtada keliya haddaanan ku qori lahayn bui badaaci اfawaa'id ummadda intaasa ku filaan lahayd wuxuu ka hadlay ninka ibliis l ama shayaadiintu todoba god baa u qodan bui toddoba god baa u qodan god ka koobaad hadduu kugu ridan waayo ka labaad buu kuguday inuu kugu rito oo kugu jito bohoshaas bohollo waaweyn baa u qodan bohol shirkiba shirki baa la midna bidca la midna kabaa'ir baa la midna sakaa'ir baa la midna mubaaxaad baa la midna waxaa la yihahdaa muxuu ahaayey camal khayr ah kadibna waxaa u dambeeyo boqol toddobaad ah weerar lagu qaado tabdiic iyo tafsiiq iyo tabliid iyo tajhiil ah toddobada agood ninka ka badbaada hadda waa ninkan unbaa janna isa arkahayaan buui wixii intaa ka horeeya islugoyo wey ibliis iyo shayaatiin weerar bay kugu soo qadahayaan inay gaalnimo iyo kufri kugu ridaan ood gaalowdo ood mushrik qubuuri ah oo wasani aada noqoto aada noqoto calmaani mulxida dimuqraadi ah aad noqoto muwaali munaasir lilkafarati wاlmurtadiin gaalnimo inay ku dhex fadhiisiyaan bay doonayaan waa lagu xayeysin daruuro maslaxo maslaxatu dacwa tol baa meesha maray reebel baan iskaga dhicinaynaa xoogow kursi biyo cabaal gaalnimo rabaa mar inuu kugu hubsado haddii ilaahay kaa badbaadiyo ood ilaahay baryadii iyo cilmigaada iyo camal ku badbaado iyo towfiiq rabbi subxaanahu wa tacaala ku badbaado wuxuu isku dayay inuu kugu godlayaa albidcu khuraafi inuu kaa dhiga xaarcuna cunaq oo muxuu ahay baash ku dhex dabaalanaya oo bidcada farqaha ku wata oo khriban buu doonhaya shirki ka badbaadi bidcu ku gelinaya bidcooyinka maxaa yeele waa ariiqi kufriga waa wadadii kufriga waa mukhaalif lidiin aslu diin oo dhan bay ka hor imanaysaa waa dariiqo cusub oo garab ordaysa sharciga islaamka waa gaalnimo aan yarayn weeye ayib gaalnimay daris la tahay waa aariiq almubaashir ila ayada hadaad ka dhaqaaqdo ood xagga u boodo gaalnimaad geli hadaad ka soo noqotoad kabiire iyo sagiiro ku dhacaysa laakiin ariiq ayada hadaad dhaafto bidca wax la yihahdo waad gaaloobaysa oo agga u dhaafto marka bidcaduu kugu dayo inuu kugu rido bidca qawliya caqadiya camaliya waxay doona ha noqoto bidcada adduunka fara badani taas marka hadaad ka badbaado god weyn oo kale alkabaa'ir in allaha kafuur raxiim buu ku dhex fadhiisanhaya zinada beenta xanta khamrada ribada dhiigga islaamkoo lagu xadgudbo ee xoolaha islaamkoo la dhaco dadkoo la xanto darisxumada mx ah caasinimada yani kabiira meel kaba inuu ku ridu doonahaya godkii bohoshii kufrigaad ka soo badbaaday ilaahay naga badbaaday asagaa awood lehe godkii iyo bohoshii waxaad ka soo badbaaday bidcada allaha naga badbaadiye godkii saddexaad bohoshii saddexaad ee mxuu ahaye alkabaa'ir baad ka badbaaday sakaa'ir buu kula sugahayaa sakiiro wey sakiiro xoogow maxaa yeelay dhib ma laha weysadaa lagu tirahayaa salaada allah akbar kula baaba'aysa juz qur-aan oo boobisaa kaaga filan qajac ka sii adunuuba sakaa'ir macaasiyin yararka ah ayuu kugu aafaynhayaa xaabo yar yar weeyu nabigaa tilmaamay dunuubta iyaakum wamuxaqiraati dunuub dunuubta kuwada la xaqiro ee la quursada iska ilaaliya maxaa yeelay hadday madalan dad safara meel degaan oy xaabo waayaan oy kala foofaanoo nin walba uu soo qaada caws iyo xoogow tif ah iyo maydhax iyo nin qolof keena iyo nin keena qori iyo nin xoogow mid jabad keena marka laisu geeyo raashinka way karanaysa marka dunuubta sakaa'irta markay isku tagtee la urursho waa ku gubaysa soomaalidu waxay yidhahdaan muxuu ahaa geed hal in karisa way hoos taallaa geed weyn oo baxay haddaad unxun ka jaabto laanaad soo jebiso iyo qoloftiisi iyo mid meel ku dhacdo oo neef geela wax kale waad ka heli idan dembiga yarka hadduu ururo waa ku baabiinhaya waa ku gubahaya yaan la fududaysanin sakaairta ka badbaad wuxuu kugu mashquulin god afraad hanaad wey god sanaad oo khataraa jira dadkuna ma fahmaan ba ibnuqayim godkan iyo god ka dambe labada god u daran wey godka eh, hanaad waxaa wey wuxuu kugu mashquulin shaydaanku almubaaxaat alishgaal bilmubaaxaat waxyaaba banaan ba kugu mashquulin bardoodan ciyaar banaan istaag sheeko fadhi kudiran aan macno lahayn meelo wareeg wuxuu rabaa inuu kaa mashquliyo khayraadka ila ninku waa xariif weeye kumaan kunoo sanu soo shaqaynhayay mooryaan dadka sida loo dufsada yaqaano wey xariif marka wuxuu dhihi marba wadaadka dadkari wey ood godkii gaalnimada ku ridan weyday oo kii bidcada aad ku ridan weyday oo bohoshii kabaa'irta aad ku ridan weyday oo bohoshii macaasida sakaa'irta aad ku ridan weyday markan yun kaa baxsani ku mashquuli mubaaxaadka iska wareeg waa soo dalxiisaynaa meel istaag xadiiqat اxayawaanaat sheeke barley wareeg banaan sursuran iyo taagtaagni waktigu kaaga dhamayn masaajidkii oo labi lahaaba banaanka kugu celin hadha gelib ukaadi hala aadaami yarkaadi banaanka kugu celinhaya halkaasu kaaga haya hangool saa ku celinhaya hadhowna uu kaa fiijinba marka saa loo tukada banaanka ku tuuri kabihii baad xoogu qaadanti fayl baad geli jidka in laga baxo fayl baad geli hadda ogow horaanna banaanka kugu hayay inaad soo gasho ku diidana bimacnaa mabaaxaad ba kugu mashquuli mabaaxaad markuu kugu mashquuli muxuu ka faa'iiday inaad noqoto ruux khayr yar xilliga juz quraan la akhrisan la wardin ilaahay la caabuda wax la muaalacaysan ilaahay la xusuusan hayey dhan uu kaa mashquuliyey marka waxaan dembina aan lagaaga qorin ajirna aan lagaaga qorin buu kugu mashquuliyey iska badaa mubaaxi khayrkaa uu kugu dhaafay lagama hadlaayo taa waa macsiya asagu mubaaxi shar kuu geeye lagama hadlaayo iyo macsiyo kuu geeye mubaax bannaan oon dembina lahayn sawaabna aan lahayn baa laga hadlahaya wuu kugu mashquulinhaya wuxuu leeyahay ibnu qayim godkaani kama badbaada ila alfuqahaa alcaamiluun dadka yaqaana shaydaanka dabinadiisa ka badbaada wa akhtaru minhu godka lixaad godkan god lagu kala baxay shantaa god hadaa ka badbaado god lixaadoo uusan ka badbaadayin ila almukhlisuun baa jira godka waa maxay alishgaalu biاlcamali اlmafduul wuxuu kugu mashquulin camal laga fadli badan yahay bal xariifnimada u fiirso ina الشhayطاana layأmuru sabciina baaba min alkhayr liyatawasala ilىa shari waaxidi ayuu kugu mashquulina shayطaanku toddobaatan albaabo khayr ku farhaya toddobaatan albaabo khayr kuu dirhaya muxuu kugu diri waa meel laga khayr badan yahay way banaan tahay waa طaaco waa khayr fadli bay leedaha laakiin wuxuu rabaa inuu kaa ilduufiyo ku dhaafiyo wax ka khayr badan wuxuu ku dha iska ictikaaf oo tusbaxa wareeji wuxuu kaa mashquulin janaazaadka inaad raacdo qadaa xawaaij اlmuslimiin wuxuu kaa mashquulin halgankii muslimiinta in loo gurmado in khayrka loo sheego in xumaha laga qabtaa ka fadli badan in masaajid la fadhiyo mxuu ahay la wardiyo ayib wuxuu kugu mashquulin wax la muxaadarad iyo dacwo iyadoo dhiigku qulqulahayo jihaad farbacayna uu socdo oo meydka la kala goranhayo dhaawaca ayuu xagga kuu dirhayaa xariif wey ninku waa la yaqaanaa si dadku u dubsado wuxuu leeyahy dadku waa masaakiin ibnqayim wuxuu yidhi haaulaai waa masaakiin macduriin wey liannahu ma fahansana buu ihi shaydaanku inuu khayrku fari waxay maqleen shaydaanku xumaanbu dadka faraa yamuru bilfaxshaa'i walmunkar bay maqleen yacidukum eh, faqri iyo balaayodindiyabahahaya hawlahaasay maqleen waxaan weli aan soo gaadhin shaydaanku markuu kuu dhiibi fuxsh iyo munkar kuu dhiibi oo markaad ka aqbalayso laakiin markaad soo jeedeed faahimta indhaha taagahaya howlaha kugu dayi maayo ninku dabaal ma aha wuxuu kugu dayey meelo waxugu kuga xaabin karo ninka turubka yaqaana xariifka alaab bilaash loolama yimaado alaab khatara loola yimaadaa ninka shaxda yaqaana meelo bilaash nin khatara waa in loo keeno oo fahmi kara sida loo xaabiyo ninka caamayga ayuu oga bilaabi kufriiyo shirki iyo bidci iyo kabiir oga bilaabahaya ninka xoogo wax fahansan ee wahaabiga budaha gaaban indhaha taagahaya waxooga bilaabayaa xoogahu saaca bisaac ayaa xambala saaca bisaaca saaca bisaac ah. xoogo yar naso caawo dhan baad qur-aan laabudda xoogo meelaha indhaha taagto cagaarka xoogo waa lagu nafisaan meel yar aan jabaq lahayn wuu ku wareejinhayaa baabuurkaad la ordi maanta o dhan qarar waa xariis ku yaqaano wey taasuu kugu keri waayo hadduu kugu keri waayo muxuu kuu dhiibhayaa wakhtigaadana had iyo koor cibaado ka buuxduu kuleeyahay lakiin cibaada wuxuu kuu dhiibahaya laga khayr badan yahay cibaado laga khayr badan ku dhiibahaya waad ku mashquuli halkaasaad maanta ugu dhuflayn ood ku marqaami oo waktigu kaaga dhammaan meesha khayrkaa laba bilood waxaad soo wadaa ay maalin ku marhayaan leanna camalka afdalkaabay yaqaanaan marka alishqaalu biاlcamali اlmafduul can اlfaadili wاlafdali waa qodobka u daran buu i caamo iska daayo culumaan fahmi karin bu lixdaa godba hadduu aad ka badbaado waa godka u saddex toddobaad ba lagu kala bixi buui saacaddan waa qustaba shaydaan shirki baad ka badbaaday oo bidcaad ka badbaaday oo kabiiraad ka badbaaday oo sakaa'ir baad ka badbaaday inuu wax bilaasha kuu dhibaad ka badbaaday in camal laga fadli u foodu ku gela ka badbaaday markaani dagaal buu kugu qaaday buui wuxuu kugu soo diri shayaaiin اlinsi waljin takfiir waa ku takfiirin way ku gaalaysiin way ku tabdiicin way ku tafsiiqin jaahil weeye istus weeye beenaalo weeye diin ma yaqaano cibaadadooda dadku iska gadahaya waxba ma aha xilligaa waxaa bilaabana xarba shacwaa kor iyo hoos buu kaa weerari bur saacaddaa laga bilaabo muxuu ka rabaa buur wuxuu ka rabaa inaad mashquulsho wuxuu ciidankuugu soo kicin caama lagugu kicin mudaharaad hebel hala qabto maxaa laga rabaa isagaa soo diray inaad tara maxaa lay qaban idaaya ka masquulsho salaadii khayrkii maxaa lagu gelhaya maa laga rabaa dagaalkaa bilowdaba dan abuur adiga ku mashquulinaya radi baa lagugu bilaaba fooda lagu gelin bur waa isdifaaci markaa isdifac maad ka mashuulsha khayrka aad wadoo dhan baad ka mashuulaysaab oo lagu tagfiirin gaal miihi baad dhihi gaal miihi muslim baan ahay waday inaan muslim ahay kada wa kada taaliif mubtadica qabta war mubtadic miihi muslim baan ahay suni a salafi ah difaac baad gelibu saad difaac ogu jirta ku nafciyo kalaf waa qodobka u dambeeya bu god buu shaydaan galaayay halala socda buu muhiim jiddan wey nin walba meel bay u taagan tahay baalkaa la iska ilaaliyo almuhim waxaan oga jeeda waxaa keenay haku meelahan soka ha ku eh, gaabanine ragga hore meeshay aadeen aad baku walaa tandur walaa tantadir ha sugin cafwan walaa tantadir ha koranin ha sugin bisayri socodka aad ilaahay jidkiisa ku socoto xaggana aad higsanayso ahlu khayrkii waddadoodii iyo khayrkoodii rifqata qaacidin mid fadhiya saaxiibnitimadeedii mid fadhi waan ku raaci isug war haddayna keen isug hadde berri maanta i war ina kanaan dhaqaaqan gaala iska dhicin oon sunta u qabanna u kaada dad tarbiyaan wadnaa tasfiyaan wadnaa noo yarkaadi maxaa jira xoogow shacabka lama qabsanin lama bislaanin ninkan rifqata qaacidan ha suginbu dhaqaaq keliya soco walaa tantadir ha koranina ha sugin rifqata qaacidin mid fadhiya ay suxbadiisa rifqadu waa asuxba ayib nin fadhiya inuu ku raaxa hasugun waaba fadhiya ma soo socdeen haddaad dhaqaaji weyd u faragodood jiiddo uu kici waa iskaga tag aduu kula hadhahayaay baktisana sidii guduudanihii wadaxu ninkaa iskaga dhaqaaq buuri oo yaa saaxiib kuu noqonoo adigu ku garab geli fa ina shawqa kalgacalladii hilowgaad u qabtay islaamka iyo khayrka iyo diinta yakfiika xaamila asagaa kugu filan inuu ku xambaara buuri iimaan baa wax riixa ee bir wax ma riixdo iimaani iyo laku kalsooni iyo diin baa ruuxa dhaqaajiye dad riixidii wax ma taraan maantood aad dhagaabiso oo dhagaha ka raacdo ood gilgisho ood gubaabiso dhaqaaqi mahayo waa qolof qalfoofu waxba kuma jiro faarik wey waa kharaab beyt kharaab laa shaya fiih marka nuuxsan mahayo waa laga saxarsaday ayb walaa tantadir bisayri ilى اllahi rifqata qaacidi wadachu ninkaa iskaga tag buuri faina shawqa kalgacalada alle iyo diinkiisa u qabtaa yakfiika kugu filan xaamilan xambaare iyo riixe ay daafican wey xaamilku alxawaamil wakhud qaado minhu min ahli اlxaq wa ahli shawq zaadan sahay ka qaado ilayhim ilaa ahli shawqi waddiin sahay waxaad ka qaadanaysaa haddee ayaga ariiqooda manhajkoodii diintoodii aqoontoodii cilmigoodii xageed u socotaa inaad ayaga waafaqdo ayaga waafaqdo wasir soco buri guur calىa طariiqi اlhudaa hanuunka wadiisa ku soco iyo walxubi kalgacalada tusbixu waxaad noqonaysaa aakhirka dambe waasilan mid alla gaadha oo khayrka gaadhaad noqonaysaa xidhiidhiya haddii kale way kula hadhaysaa baashu wa axyi noole bidikraahum shiraaka idaa danad rikaabuka fadikraa tuciiduka caamila wa axyi noole buri sheekhu bidikraahum ayaga xusidooda iyo xusashadooda waxaad ku noolaysaa saraka guurahaada waa suuragal inay kelimadu tahay oo saraka ay shara ka noqotay waa suuragal waana macnaha u munaasabsan wey ayib ilcaa o dhan waad soconaysaa waad guuraysaa xaggeed u socota ila allah waa socod iyo guuro macnawi ah oo diin iyo camal ah loo jeedaa orod ma ah wax laga hadlaaye waanu suuragal hadaynu shiraaka waxay noqotaa aaraa'iq wadooyinka aad qaadaysa wey manhajkaada waaxyi noole bidikraahum ayaga xusuustooda iyo kudayashadooda shiraaka ay ariiqaka wadada aad ku socoto jidka maxaad ku maraysaa sahay baa loo baahan yahay haasaa waa loo baahan yahay minqax baa wehel baa loo baahan yahay garab baa loo baahan yahay ayaga xusuuso hebel baa sida u dhintay hebel baa halkaa maray imaam hebel baa halka saa loo dilay imaam hebel baa u shiiday nabigaa kan ka yidhi saxaabaa sida u jawaabtay ayaa kugu filan keligaabaa ismoodi mooye ciidan dhan baa kula socdo wey siiradoodii dhaqankoodii hanuunkoodii diintoodii camalkoodii ku kudayeeshadiisaa kuugu filan wehel iyo mxuu ahaa saawi iyo sheeko kuugu filan buu sheekhu wa axyi noole bidikraahum bidikra ahli khayr in la xusuusto weeye shiraaka ay ariiqaka ayib iyo sabiilaka idaa danad markay dhowaato rikaabuka hashaada kula kacaysa rakuubka aad fuuli lahayd iyo ambabaxaada marka la gaado wehelkeeda ma baahnid wey ayaganaad xusuustaa kuugu filan maaa nin soomaaliyed baa geel laga dhacay markaasuu dabagalay baa layidhi habeen dhan buu guur ahay maalinko dhan buu sii socday hadlay duura iminka la gaao milicdu kullaatay iyo wuxuu wardada kuula geelini baa maray buu ninkii la socday kale wadadan saa u kulul geeli baa maray marka inaan marro ugu khasbadna bimacnaa shay aanu jecel baa maray wey waa inaanu marro marka nin baaba geel ku nafbaxahaye adugu maxaad mooda haddaad diin iyo khayr iyo culmo iyo mujaahidiin iyo hawsheen aad ku dayanayso ayagaa kugu filan wey faikra xusuushada ahlukhayrka la xusuusta iyo wadooyinkoodii iyo camalkoodii iyo dhaqankoodii iyo siiradoodii la xusuusta iyo diintoodii tuciiduka waxay kaa dhigaysaa caamilan nin shaqaynaya yani ayadaa kuu celin weye shaqadii bay kugu celinaysaa waa daashay keligey baan wadadan ku ahay keligaaga kuma tihid wey ilaahay baa kula socday subxaanaه wa tacaala ahlu khayrka dhan baa kugu jecel nimanaad ogeyn baa kuusoo ducay nin wanaagsan alu khayroodan ka warqabin yaa wanaagaadu gaadhaya ducu la fadhiya ilah wax kale ma tari kare ilah midkaa u kaalmee ilaahu sug ilaahu xaqa tus ilaahu garab iyo gacalsi sihaamu leyli laa tuqi walaakin laha amadun waliamd inqidaau wey sihaamuleil busa usoo tuuraya ducada muhiim jiddan wey marka ha wadadu ha cidlaysanin wey keligaa ma tihid waimaa takhaafana hadaad ka cabsata miya alkala inaad daagto noogto keligaa baa ila moogta waa daalaysa waa noogaysaa waimaa takhaafana haddaad ka cabsato alkalaala ay tacaba wanasab daalid iyo noogid iyo habsoon haddaad ka cabsanto faqul lahaa nafta waxaad ku tiradaa guuraysa socota amaamaka waxaa kaa horeeya naf yahay wirdu lwasli xidhiidhka aroorkiisi meeshii lagu aroori laha alwasl alla inuu ku xidhiiyo wey alwasl ayib kullu yadaci waslan bileyla sooma maqan xidhiidh baan leenahay xidhiidh alla meeshaad kaga aroorlahayd weeye wirdulwasli xidhiidhka alle arooridiisii baa kuu waa soctosm wadadan waxay ku dhacaysaa meesha alla kugu xidhan lahaa kaa qaadi lahaa fabqi raadso almanaahila hilooyinka la dhaco jamc manhal hilooyinka la dhaco waaweyn raadsa meel luuqa ku leexanini waxaa ka horray jidkan aad hayso wuxuu ku dhici waddo weyn baad haysaa jannay ku dhici jannaatu cadni firdows bay ku dhici dariiqu shuhadaa weeye qaad man halweyn hilo weyn laga cabo ee halukhayrk ka cabayna ku aroor baa layaha haluq luqa ku leexani waarida alqaluud ha noqoni fabki ayib bay asal kelimadu tahay fabkii waa daruuratu shicri baa keentay laakiin fabki inay noqoto wey lagooyada fabki raadi almanaahila ay fatlub almanaahila jamcu manhalin hilooyinka weyn lagu arooray ee la sabto ee helaha khayrka laga hadlaya raadsabood wakud qaado qabasan dhimbil iyo dhuxul qaado min nuurim nuuri ahli اkhayr uma sirbihi asaga ku lugee ku go ila meeshu waa mugdi toosh baad u baahan tahay tooshkaada waa toosh iimaan waa toosh aqooneed waa toosh camal waa toosh ku dayaasho ahlu khayrka iyo wadooyinkay mare kuna guuree buu hi fa nuuruhum nuuru ahli اkhayr ayaa yahdiika kugu hanuunaya waddada kutusay nuurkaad idaa ka soo qaadatay kaga dayatay ila mubtadic matiide nabigaa sameeyey saxaabaa maray taabiciin baa ku raacay way isku xidhan tahay hawshu allaa ka yidhi nabigiisi baa fasiray saxaabaa ku dhaqmay waa go-an tahay hawshu marka waxaa weeye nuurkaasaa kugu filan laysa almashaacira shamc looma baahna bu meeshaan iyada shamc ayib nuuru ahlilkhayr baa yakfiika laakiin shamc aad shiday oo dabayshu ay daminayso shamc waa kuwa bidcooyinka warkoodi wey mutaakhiriinta warkoodi wadaad warkii aan macno lahayn meeshan mashaacil looma baahna wax mar la beciriyey oo mar la ifiyey mahaacil mashcalin wey wax mar la shida wey ee iska baktiyahay toosh weyn oo saddex qaado afar qaada kuu xabaalan oo meeshaad markaad qabato hal kilomitr gaadhahay ama layl weyn oo tarigaa kuu shidan weeye niman shamac shidaya sidii kristan kristankii kanaa'isti looma baahna meesha laysa mashaacil ayib fa nuuruhum nuur ahl khayr baay hadiika ku hanuuniya ila اkhayr laysa almashaacila ay laysa almashaacilu tahdiidka buu u jeeda sheekhu wax yacno shamac yaroo nin bicireeriyey ee ra'yi ku hanuun mahayo nuurka weyna alle qad jaءakum min allahi nuuru wa kitaabu mubiin ya ayuha الnaas qad jaءakum mawcidatu min allah ayib weeyaan marka mawcida min allah nuur burhaan intaasuu rabbi ku tilmaamay waa shay iimaan ilaah geliyo wainaka la tahdi ilى siraaطi mustaqiim wainaka latadcuuhum ilى siraaطi mustaqiim warku waa iska kooban yahay marka mashaacish wuxuu ujeedaa waxyaabaha meelaha ka yimid tabarta lahayn bidacda mutaahiriinta waxa durbaba kaa damahaya kaa baktinaya daruu yarbaa ku filan waa cilmi aan meel la jirin weyan tabar lahayn waxayi calaa waadi اlaraaki faqil bihi casaaka taraahum ثama in kunta qaa'ila wailaa fafii nacmaana cindii mucarifu axibati fadlhum ida kunta saa'ila wailaa fafii jamcin bilaylatihi fain فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل شيخ حلو وحي أي أقبل تعالى وهلم أكالي طيب أما السلام لابد وين نقون كرتا طيب xayi marna salaam bay noqotaa marna waxaa weeye tacaalى haluma waaqbil u kaalay oo soo qaabil wooy calىa waadi اaraad waadi اlaraad makuu ku yaalaa mxuu ahaay mina dusheedu ka ooli jiray hadda waa iska baabay geedo badan oo caday ah ayuu lahaa oo waa la geli jiro waa lagu dana gudan jiro waa la sacan jiro oo ayib hadda waa iska baabaay madiina dusheedana waa ku yaalaa waay alaasha meeshay salafku mari jireen iyo meelahay ku cumraysan jireen iyo meelahay ku xijihi jireen iyo meelahay ku kulmi jireen mar buu ihi dadka ayaga ah markaad martana ayagaa fiiriya meesha ha fiirin baa ku leexanin faqiil bihi ku qaylusho seexa bui xoogow waadil arag intaad marto yar seexo faqiil bihi faqul maa waa faqiil bihi xoogow yar seexa bui waadil arag waa geedo badan yahay geedo waaweynoo qabow baa laga helaa hoos harac uu leeyahay yarha seexo ayib casaaka waxaa laga yaabaa taraahum inaad aragto ayib ma ka booday casaaka waxaa laga yaabaa taraahum inaad aragto dadkii ahlu khayrkeen meesha jooga ee ayaguna qaylushada waad araag ama casaaka taraaka ama ay hunaaka w in kunta qaa'il haddaad qaylushanayso oo yar daashay ku yar naso niman aday kula mid oo meeshaa ku nasan baad arki doontaa buui haddaad qaylushanayso wa ilaa haddaad waad araag seexan weydo fa fii nacmaana nacmaan waa tog weyn oo ka yimaada aa'if carafana dul maro wey nacmaanna fara badan baa bilaad alcarab ku yaalay waadi ku yaala shaam waadi nacmaan baa la odhan jiray mid ku yaala kuufa waadi nacmaan baa la odhan jiray mid yaman ku yaalla waa la yidhahdaa mid madiina dusheeda mara waa la yidhaahdaa laakiin midka caanka ah waa waadigan maka mara weeye aaif buu kasoo aggeeda ka yimaadaa kadibna carabka ayuu dhabarka dambe ka mara waadi nacmaan waa bifatxi nuun nacmaan nucmaan hadii waa magac buu noqdaa ismu rajulin buu noqdaa nucmaan mundir iyo nucmaano fara badan baa jira laakiin nacmaan bifatxi nuun waa ismu mawdicin aw waadi min alawdiya kan hadda laga kaas weye carafaynu taagannahay wa ilaa haddaad waadi araag ku nasan weydo dadkii jooga inaad arki weydo fa fii nacmaana cindii mucarif اaxiba fa fii nacmaana qaylusho wey cindii mucarif اaxiba wahwa cindii mucarif اaxiba axibada ninka isbara weeye dadka isjecel meelaha isku bartaan weeye kulamadooda weeye caraf ujeeda hadde carafo ahlu khayr baa iskugu yimaada mujaahidiin baa yimaada culumaa timaada fuqaha timaada ka faa'iidayso khayrkana gaadhsii weeye kuna dayana wanaagoodii ayib fadlubhum meeshaa ka raaday buu i iyaguna haddaad ka weydo waadil arag idaa kunta saa'ila haddaad weliid weydiinayso caalim yaa arkay yaan ku daydaa nin fiican meelaha ka doondoon bui ka waayo maysid waxaaso dhan waa isticaradi kinaayaad wey ayib ma aha hadda uma jeedo waadu arag wareegeysa uma jeede dadkii mari jiray xusuuso wey adduunkan ha isku dhejinin imise malaayiin min almuslimiin baa intay waadi arag tagtay oy carafo istaageen oy alla baryama maanta aan la haynin adna waad socotaa wey berri baad ka tegi raad baad ka tegi raad baad hadda raadinaysa adugu oo hebel baa meeshan maray sheekh cabdullaahi baa joogi jiray nabigaa meeshan maray baad ku haysaa ambiyadii iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo culmadii awey ah raadkood in baan hayaa wey meeshay mare iyo waxay ka tageen anna saa ku dambeyn adduun ka sahay qaad kuleeyahy xaggee loo sahay qaata adee shahaada doonaba kuri shekh horan ba ka so hadla hawsha waan soo dhamaynay ayib fadluhum raadi ayaga idaa kunta saa'ilan wailaa haddaad ka weydo waadi alaraaq iyo waadi nacmaanba fa fii jamcin bileylatihi musdelifo ka raadi buui fa fii jamcin musdelifo wey bileylatihi habeenkii la beri jiray habeenka waa taqaanaa de tobnaad baa la baryaa musdalifa soo garan maysaan ayib wailaa fa fii jamcin bilaylati fain tafut hadday habeenkaa ku dhaafo musdelifo od waxba ka weydo fa e, minan yaa weyxa man kaana haafilan bui minaa ku xigta hadi ile habeenkaa musdelifo la bariyo haddaad raggii la doonahaya ahlu khayrkaa ka weydo iyo nimaad ku dayaed ka weydo aroortaa dambe la kallahaya mina loo kallahay yowmunaxriga ah meeshaa shaam yaa ka yimid halkaas yaa ka yimid urursa buu alow khayra waayi maysida adduunka khayr kama dhammaada ujeedaasho ayib iyona lagu daydo fain tafud hadday layladaa ku dhaafto faminan mina ka raada bu yaa wayxa man kaana haafilan magacii habba abuu ah ninkii waxaan u sheegayna halmaansina waxba aan garanaynin yaa wayxa man kaana haafilan waxaya calىa jannaati cadni haddaba waa tacaala ka soo tog howlahaas labada la kala baxay adduun la dhaafiye waxaya ee haluma tacaala waaqbil calaa jannaati cadnin jannooyinka cadni soo qaabilbay oo raadso oo dalab fa inahaa manaasilka اluulaa fadhiisimaha u horeeya ee degaysa weeye lagaaga bilaabay waxaa u dambeeya weeye ilahay o aragto subxaana wa tacaala oo ishaada ku doogsato ku qabuursato manaasil u horeysa weeye <clears throat> bihaa kunta naazilan ayadaana degaysaa buui bihaa ay bijanaati cadnin baad kunta tahay ama ahayd naazilan mid degan culamadu waxay leeyihin macnaha wuxuu oga jeedaa yaa rabbana bijannati mucajala lilwliyaa faaqat cala almuajala howlihaan muqaadi jiro kale wooye waxaa wey yaa rabbana bijannati mucajala nin suufiya wuxuu yihi adugu ragga hore ahluhayrka ah yaa rabbana bijannati mucajala lilwliyaa faaqat cala almuajala waa la waxaa le waa beyt mushkil ah nooce waaba kufri buu dhibca hayaaba rabbi allow waxaan ku weydiisan janno deg deg ah oo lasoo hormariyo oo ka qiimo badan midda mucajalada jannaat lfirdows ah maxaa le kufr nimane maya wuxuu u jeedaa waa janno man lam yadkulha fi اdunya lam yadkul janat alaakhira jannada ruuxa muslimka loo hoosoo hormaray adduunka uu ku gelahayo waa janno ninkaan adduunka ku gelin aakhare usan janno gelayn jannat اliimaan jannat اliimaan wاsidqi wاlikhlaas wاlyaqiin wey ilaahu iimaan iyo yaqiin allow isii weye iimaanka iyo jannakaasi wuxuu ka sareeyaa jannada aakhira jid maxaa yeelay iimaankaa midkaa ku kasbana ilaha inaad aragto maxaa yeel muslimiintu ilaahay markay arkaan dhaha saaraan wixii jannada la siiyo o dhan bay iloobahayaan waxba yahay bay noqonaysaa idan iimaanka iyo camalka saalixa iyo tawfiiqa rabbaaniga ayaa ruuxa muminka wax lasii ugu qiimo badan waana midkuu ku badbaadaya janno aakhiro iyo rooyo ilaahayba uu ku arkayo subaan uu ku helayo taasaa loo jeedaa marka manaasilaka ulaa saasuu oga jeeda suuragal weeye waxaya calىa jannaati cadnin fainaha jannaatu cadnigu manaasilka اlأulىa waa fadhiisimahaadi iyo guryahaadi u horeeyey bihaa kunta naazilan min qabl ayadan hoda ka horba deganayd sababkeedi baa deganayd wey asbaabteed oo camalkii saalix yaqiintii iimaankii baad deganayd haddana waa fadhigi u horeyd balahayd wey walaakin sabaaka اlkaashixuuna liأjli da waqafta calى اlaطlaali tabki اlmanaazila hadaad manaasilsada ay tahay aad degi lahayd yaa kaa mashquuli walaakinasabaka waaa ku afaashay waxaa ku qafaashay w alkaashixuun ay acdaa jamcu kaashix kaashixu waa ninka cadowga ee xiqdiga kuu qaba wey ayib ninka weliba aad qaraabada tihiin eed xigtada tihiin hilib idin dhexeeya xaggana cadowga kaashax la yidhaha ma aha hataa ninka muxuu ahay shisheeyaa wa alqariib ninkaad qaraabada tihiin oo dhalatayna waxaa weeye xaasidka ah ama xiqdiga kuu qaba ama orkutaallada kuu qaba ninkaa wax kaaga dara ma jiro saa darteed ku yimid sadaqaa lala baxo waxaa ugu khayr badan asadaqatu calaa kaashix nin miskiin oo faqiir ah oo qaraabaa xaggana cadaawad kuu qaba inaad wax sa ugu khayr badan waa faqiir waa qariib haddana cadaawad buu buuxaa kurkurkuukuhaya waa karhaya war maxaa ku haya intana iska qaado ho qaraabinima iyo sila waa unku xidhina iska qaada lakin inaad cadow tahay oy maali bixi waa ogahay waa afdal sadaqaada wey markii wuxuu uhi sheikhu walaakin sabaka alkaashixuun alkaashixuun acdaa'ii baa ku qafaashay buui liajli daa saa awgeed maadaama ayagu ku dafeen oy ku qafaasheen waqafta waxaad dul joogsatay calal alaali jabadki baad ku weerixaysaa tabki lmanaasila guryihi baad ku dul ooyi halkana hebel joogi jiray sheekh hebel baa ahaa wantaad hawlaan u kaadayso inaad dhaqaaqdaa lagaa rabaa camalkii sheekh hebel mujaahidiinta shaqadooda baa lagaa doonaya ha ku weydixin meeshaan waxaa lagu dhiibay artificial guri aan baa lagu dhiibay niman baas baana kuu dhiibay kuwaad arkaysaa kule muxuu ahaaye qandala baan ku dhashay ku hayo oo wareegeysanhayo waraaq baa layga soo dooray yurub qandala igu timid oo maxaa qandala adi ayib qaran baa lagu haya maxaa qaran ah qaran xaggee jiraa kufr iyo gaalima naga badbaadshay in la burburo oo haddii aan magdheer isku dhaxala ma fiicno ama aan qaxnoon jabnoon barakacna ma wanaagsano laakiin tii soomaaliya ilaahay baa naga dumiyey allihii naga dumiyey oo u mahadnaqaynaa allihii naga dumiyey ee kufrigaana dhaafiye waa u mahadnaqaynaa dhibkana gaadhay iyo iscunkaan iscunnay iyo dhiigga anaga qulqulana waa ka xunnahay laba shay in la kala saaro wey nidaamkii shayطaaniga ahaa ee طaaquutiga ahaa allihina dhaafiyey waa ku mahadsan yahay subxaanaه wa tacaala dhibkii ka dhashay laakiin waxaan ku talagalnay ma ahayn wax annagu aan ka talinay ama aan u diyaar garownay ama aan sugayna ma ahayne imtixaan kaloo ahaa dulmiga aan geysanay baa laga jawaabay baaba iyo burbur baa dhacay kitaabka ilaahay baa intay casar loo tashaday baa l waxba kama jiraan waa mansuuq haween iyo rag iyo dumar waa siman yihiin ulu iyo ruuc iyo khumus iyo jin waxba kama jiraan soomaali o dhan baa u masharaday waa loo mashxaraday waa loo durbaantumay duqaydii culummadii macalimiintii haweenkii hoyooyinkii durbaanaha loo garaacay waa loo mashxaraday wadaadaa yidhi hawshaas waxba kama jiraan kitaabka ilaahay mansuuq ma aha xukunka rabbi baa saxan warkaad odayahu waddana waa baail qabtaa la yidhi wadaad xuma qabta waa la toogtay wadaadihii la toogta waan u mashxaradnay dabaaldeg baa loo dhigay soomaali o dhan baa isku dhac in la laayo oy wadaad xumi ah la qabto rijci khalfi ah muxuu ahay dibu socoda kacaandiida wadaad xume waa laysku raacay taasi ilaahay ma inuusan jawaab ka bixin aad moodeysaa nolosha iyadaa ah. kitaabka ilahi intii lagu tuntay wadaadkii u dhiidhiyeyna la yidhi wadaad xume hala dilo oo loo mashxaray dhammaanteed golaha shacabka ee soomaaliya lagaga doodi jira ilaahay ma jiraa mise ma jiro baa lagaga doodi jiray markaasaa maxamed xaashi maxamed cali xaashi wuu jooga odaygan waa yeelkii carab saalexa la weydiiyo meelaha foorki satriga taqriiban soodsiye anoo kitaab ah shujaaca ku jacburinhaya yaan qarankii soomaaliya xoogu ammaanay oo ku yar weyraxay sida mid hadda meel ugu weyraxay baan ku weyraxay anugu odaygii baa yidhi adeer wiil yar baa tahay ilaahay baa tii soomaaliya ku dhaafiye ku mahadnaq bur maxaa jira adeer anugu wuxuu danjara mhebl mhebl mhebl mhebl laakiin golaha shacabkan fadhiyay ayago laga dood ilaahay ma diraa mise ma jiro waa macamad xale xaashibaaday wuxuu maqrati gashadaabaa nin maqan iyo nin mootan uu joogo oday waayo lah la weydiiyo soo tii baa igu dambaysa inuu deganaan jiray ma aqaan haddaadda meel ku dambey cabdullahi calaashi walaalkii wey ayib cabdullahi calaashi walaalkii marxaba marka maxaa jira wuxuu ii nimankii yidhi ilaahay wuu jira waxaa na tusuna ilaahaad sheegaysaa keena soo fadhiisiya miska nimankii hooye kaceen cabaar bay maqnaayeen waxa ilahi waan soo wey ilaahay ma hayno waa lagu oriyey waa lagu oriyey nimankii ilaahay ma jiro waana khulaafo waa baail dadku waa fasaxan yihin laa ilaaha ila allah ma ji wax la jiraan waxaa way laa ilaha wala maada ilaah ma jiro waxaa la siiyey bila sarafeed baa la siiyey abaalgud baa la siiyey waa loo waa la dabacsinaya gabdho muslimaada waagi dambe soo baxay qolyo wahadiy oog ku akriyeen way xijaabteen sharaamiidii eh, mxuu ahay soomaaliyeedba intii lasoo ururiyo oo masaajidda la hor keeno oo xijaab loo soo xidho yaa baabuurta lagu qaadanaya badaha lala tegi kadibna tvyaa la keeni wixii baa lasoo sawiri marka kulligood inay wadaaduhiin mxuu ahay wada zunaad gabdhuhuna zawaani yihiin wada sharaamid khariisyo yihiin baa lagu qoray somali waa laga dhaadhiciyey qaybta dambe yuhuud ba soo degtay waa laga dhaadhiciyey diinta waa mansuuqa waa laga dhaadhiciyey way u mashcaradeen kulligood in shuuciyad iyo hantiwadaag iyo kufri iyo gaalnima waa mashcaradeen ninkii yidhahdo waxan ma jiro waa la dilhayaa soomaali baan u mashcaraday oo taageeri waa laisku raacahaya jawaabu ilahay ka bixiy subxaanahu wa tacaala wayacfu can kaiir dahara alfasaadu fi اlbari wاlbaxri bima kasabat aydi الnaas howlaha idinkaa ka dambeeyey tiiba allana dhaafiyey dhowr iyo toban sana haddana isrugaynay goloflagadka baan ilaa aan isbaabi'inay eber inta hore lagama hadhin wixii wada nala dilay ee wadaxoodna lagu xukumay ee nala baaba'shay ee ina gulid naloo dhiibay ee kutubtaana lagu guray badaha ee nala baaba'shay laguma samrin maxaa la haddana waa in la dhiiba sida arigi la dhoofiyo oo loo dhoofiyo jabuuti iyo maraykan iyo yurub waa in la gado la miisaamo gebigooda wadaadaha miisaankii baan diidnay xoogow hadda ka waa idinka sheekey waa ninba islaantiisu wax rag looga sheekeeya mahe ninba islaantiisu ka adkayd baa la yidhi marka way garaaci jirto waryaha maqasha soo fur caruurta caanasi weylaha soo daa geela xaree kan same gogasha dhig way ka adkayd way garaaci jirto ilma baa ka xanuunsaday waa war islaantan unku garaacaysa nin weyn baa tahay maad iska celiso intaad fooda geliso ood qolof eh, mxuu ahay sansaare ka wareejiso ma dhulka dhigtay waa nin fulay waa la caraabiyey waa la waday ilma waxay u dulqadaan layihiin haweeney hadday kaa adkaatana hadde waa howl musiiba a ah, la yidhi anu arag hadde waa la weydiin doona ragga arkay baa la weydiin doonaa almuhim eh, asagoo hadlahay iyadoo fadhidiiba soo istaagi heblaay oswar yaa aamo rag lama hadli karo nin danaysan kara ma aha ushaa loo gelgelahaya ilmaadeertii baa diray baa waa diray waa diray way direen way direen say u wadeen aduu ninkii waa la wado waagi hore markuu la murmaba oy wasqabtaan oo hadlaba dhab intay siisay buudka ariga kuridi jirtay ooda ooda weyn ariga dhex dhigaysa caaw dhanbu rafan iska bixin asagoo wada helhaylan wada dhiigahaya iyo ka soo baxahaya hadday adagu soo celiyo marna way garaaci marna way qaadi buudkay dhex dhigaysa iskaba dhex fadhi weligaaba wayba ka seexaan isagoo dhex fadhiya si loo dirahayey dee waan in lasoo diray habeenka dambe wadiya carruurtana sidaas yeel arigana kan samee geelana kan samee shaqadaada qabso waxba shaqo qabsan maayo waay daran tahay <laughs> markaasay horay soo boodda way waxay rabtaa inay boodkii ku riddo firiq firiq firiq wuu fakaday wuu cararay marka wuxuu ihi rag baad bood la baratay cawa meel bannaan buu rag baa dood la baratay caawa meel bannaan buur yacni wuxuu libin ka dhigahayaa inuu baxsaday caawa hadda nin guul soo hoyey wey soo maa nin un bawdkaa lagu ridi jiray iyo muskaas oo caawa intuu raftay oo firiq firiq yidhi baxsado cararay waa nin guul keenay wey almihin wadaadahayo weysida ariga la dhiibahayey maxalushaadku intaas weeye baa xoogow firiqfiriqleeyo waa baxsadeen waxay isku dayan inay difaacaan qanyari iyo diidaan maxaakim baa dhalatay nidaam baa noo yimid nidaamkii waana wada taageera soomaalia lixdii bilood indhahan kala qaadnay soomaaliya o dhan baa nafistay islaam baa soo baxay waa la israacay wadankii baa dhismay gaalaa soo duushay iyo in gaala la socto soomaali ahayd oo daarood u badnayd jaalladaarood iyo axmaaro wada socdaa soo duulay waana baaba'sheen eber bay naga dhigeen shariifkii baa lasoo qabtay waxaa la si aduba adug ficnid fareenki waa laga soo bedeley injiinkii baa laga soo bedeley waa la soo habeeyey isagoo markaa la laqi karo oo la suuq geyn karo baa la soo celiyey lawaabi wuxuu ahaa maogtay wadaad buu ahaa soo taaganoo kitaab qur wata kitaab qur iyo bukhaari ba orda iyo kitab qran lo ordahay baybal baa loo soo dhiibay iyo dastuur lama qaadan kara ninka asaga marka nin la qaadan kara ma ahayn waa la soo habeeyey fareenki waa laga soo bedeley waa lasoo nasnaashay waa lasoo dacseeyey wadnaha ebreshin baa lagu sameeyey dhakhtar culus baa loo geeyey waa lasoo bedelay asagoo habaysan baa naloo keenay kanaan rabnaay hadduu hogaaminta karaaye kan weeye masla hadda qaataa ley marka horenu qaayirneen wadanay maxaa noogu dayn weydeen me markaa anaguusan anfacaynin haddana anaguusan anfacaynin baan idhi waa diidnay hadduu idinkaad anfacahayo annagana anfici maayo waxaa yidhaahdeen waa idinka xoog badannahay kii hore markuu idin innagaa duminay kan aan wadano haddaydan yeelinna waad go-aysaan soomaali waad go-aysaan waa lagu cabsaday waa laisraacay daarood hawiye isaaq dir raxanwedigli meel waa lasqaad kulli waxaa la yidhi waan qaadana waan yeelnay daa'ifo yar baad diiday oo yihi maya waagi annagu aan caleemo saaranay oo noo quma annagu aan soo tumanay haddaad naga diideen midaad soo macjilisan yeeli mayno dagaalku hadda wuxuu udhexeeyaa nimankaa iyo iyo intiini kale buu udhexeeya waxba shariif dhihi maayo dagaalka qaybtiis u badanna wadaadaa ku jira dagaalka maraykan uu ku haya islaamka ama mujaahidiinta soomaaliya jooga lagu hayo wadaadaa yaa dagaalka kow ka ah ama ha garteene maysan garanin wadaaddo waaweyn oo horaana hortaagnaa oo nin ka booco ama ka muran badan uusan jirin oo weliba markuu hadlay labadaa qawl abuur ka sii daynhaya ood moodu rididoo bidhisanhaya ayaa dagaalkaa wada xabadda ay gaalaw nagu hayso wadaaddahu madda nagu hayaan baa ka daran ayaga marka aakhir waxay tegi in loo dhilqaado markaasi liedbiyay tegi doontaa laakiin hadda gaalba weyn baban ishaynaaye ha inoo dambeeyaan ayagu ayaga iyo waxyaabaha kuway soo lugooyeen iyo caamada ay biyaha ku shubeen iyo waxyaabahaasi mar baan qur-aan saari doonaa oo ilaahay cilaajin doonaayo ha inoo dambeeyan waa indhalaayihiin raggan waaweyn ba hadda dagaalku halkaasu marahaya dagaalku bartaasu maraya marka kaashixuuntu waa fara badan yihiin hadda waxaa anagu wuxuun marahayaa rag baad boodmu bartee caawa meel banaane intii baa laisku haysta seebaad u baxsan kartaa ood u firiq dhihi kartaa ood boodka uga carari kartaa baa laisku hayaa muhiimaddu ma aha in markaad halgan iyo wanaag iyo daa'ifa taageerayno boqol kiiba boqol waa saxan yihiin waa macsuumiin ma ah khalad lama waayo laakiin adduunka inta ka jirta islaam sheegata inta ugu fiican adduunka inta ka jirta islaam sheegata daa'ifada ugu roon ee ugu khayr badan dariiqi salafkana hayso weeye waan taageeraynaa waxaanu ka hadlaynaa tayaara salaf aljihaadi baanu ka hadlaynaa wanaaggaa guud baan taageersannahay wixii khalade hoos nooga muuqda haddaan sixi karana waan saxaynaa haddii kalena ilaahay inuu saxaan ka ducaynayna maxaan kaloon qaban karraa laakiin weerar iyo dhib midna dadna kuma hayno aan ka ahayn xaqa dadka gara maray walaakin sadaka alkaashixuun acdaadii baa ku dafay buu ku qafaashay liajli daa saa awgeed baad waqafta waxa kaa khaldan waxaa weeye eed waxu kala sooci ahay dadkii iyo jabadkaada kala sooci karin reerkii guure ee janno aaday iyo jabad ka guure badan kala soocaynin maxaad u kala soo caynin balaayaa ku daftoo ku afaalatayb walajli daa waqafta cala alaal saa awgeed baad tabadki dul istaagtay tabkii xaalo aad u oyeyso almanaazila guryahaad ka oyeyso waxayi calaa yowmi almasiid soo qaabilba ama salaan yowma almasiid maalinkii kordhinta ridaha ilaahay la kordhinhayey ee ilaahay la arkahayey ee fadliga ilahay ummadda uu siinay bijannati alkhuluud jannadii lagu waarahayay yowma almasiidkeedii qaabil baro u shaqaysaa loo jeedaa ayadana raadi fajud dadaal ama fajud deeq binafsi naftada deeqoo dhiib jannat اlkhuluud iyo yowm iyada lagu helaaye in kunta baadilan haddaad nafta dhiibayso ninkii nafta dhiiba nafta ha dhiibo yowm اlmasiid naftoo la bixiya lagu helo oo la jahaado oo ilaahay loo qooro jannat اlkhuluudna ayadaa lagu helaaba kuri sheekhu fadachaa ka tag manaasisha rusuuman daarisaatin famaa biha maqiil wajaawizha falaysat manaazila rusuuman cafat yantaabuha alkhalqu kan biha qatiilu wakan fiiha lida alkhalqi qaatila wakhud yamnatan canha cala almanhaji aladii calayhi sara wafd اlaxibati aahila waqul saacidi ya nafsu bisabri saacatan facinda liqaa dalkadu yusbixu zaa'ila fama hiya ila saacatu uma tanqadi wayusbixu du laxzaani farxaana jaadila <clears throat> fadacha ka tag buri manaasisha iyo alaasha faraha ka qaad watrukha xaala kowna ay tahay rusuuman muuqaallo daarisaatin abaajiday duugowday wey waa muuqaallo iyo taallooyin laga tagay waxaan kugu muuqda nuxurkaa loo jeedaa dadkii suubanaa wadadoodii baa la doonahayaa rusuuman jamcu rasmin waa suurada iyo muuqaalada daarisaatinna waa waxyaabaha duugaba abaajiyey ee daxalaystaa lyada ee taga famaa biha kuma sunno guryahan iyo adlaashan maqilun meel la hadhaysto ama la qaylushado ma laha wey adduunyadan meel la dega ma laha wey meel lagu nasta ma laha safar iyo dagaal baad ku jirtaa inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih maa lii waladunya ma ana ilaa mxuu ahaay karaakibi istadalla axta shida uma raaxa canha zaad raakib yakfiika laa yadkhulu maa linabiyin wailbeyt اmusawaq laa yadkhulu nabiyu beyta musawaqa faadimo wx ku dhac waa garanayso aabbaheedu safar ka yimid bay xoogo guriga daah yaroo bay halkaa ugu xidho xoogoo sharax sharaxa leh nabigu guri waa ka noqdayba ilaa faadimuu soo salaami jiray caruurtuu qaadi jiray dhunka jiray markuu bariiriyo iyada waraysta kadibba gurihiisa aadi jiray masaajidkuu nabigu ku tukan jiray markuu safar ka yimaado beytka ilaahay buu salaami jiray kadib faadimuu u tegi jiray iyo caruurtiisa kadibna xaajisuu iman jiray salaantu nabiga u tegayba guriga wuxuu ku arkay xoogoo sharax sharax waa marayoo daabacintay i tushay iyadu faraheeda ku tushay ay meel iskaga xidhatay nabig wuxuu ihi ma nabi maxamed iyo adduunya maxaa iska galay ma haddabaad bilow inaan aniga dah meel igu xidho dagaal waxyaabahan ha ku mashquulin baa la yidhi adduunyo weeye ha ku nasani waxaad hayso hormarso naf iyo maalba horay gee hor aliya habeen aakhra maqli jirteen hor aliya habeen aakharaa wax qabanaya wixii kale waa sheeke bereley wey maqiilun meel la qayluushado wajaawisha tallow adduunyada iyo rusuumtan falaysad manaasila meelo la dega may ahe rusuuman weeye ayadu tamyiiz ama xaalo kale adig ku taalaay cafad abaajido wey cafad markay dabayshu raadku markii intay dabayshu ku dhacdo ku dhac ay tirtirmo wey raadku markuu cusub yahay bannaankuu yaallaa dabayl baa ku dhici dabayl way qaadi way qaadi inna way dabooli uu baaba'ahaya raad baaba'e weeye qurumo baaba'e dad taga wey yantaabuha alkhalqu khalqoo dhan baa isku yimaada meesha iyada khalqigaa isku yimaad mid baa dhiman mid baa la abuuri mid baa mxuu ahaay eh, mxuu ahaaye aroosi mid baa eh, mxuu ahaay dhalan hawl saa u socota wey cafad yantaabuhaa waxaa u soo qasta alkhalqu unkoo dhan kam biha qatilu badanaa in mid lagu dilay oo addunya dishay wa kam fiiha lida alkhalqi qaatilan adduunyadu nin ay dishay iyo mid wax dilabaa ka badan acraab amal hawo iyo diilo shaydaanku duubsada nafku waasha saaxiibbo khayrka kugara mariya cawaarid cawaa'iq caraaqiisha ku badan addunyadii buu ka hadlaya xaalkeedii kan biha qatiil badanaa intii qatiil ay maqtuul intay ruux lagu dilo badanaa wey rusuumtan iyo manaasishan adduunye en waxba ahayn ee daarisaadka inta ruux lagu dilay oo ruux ku hangoobay oo ku weyraxay badana ku weyraxay wa fiiha lida alkhalq khalqiga badana qaatilan wa qaatilan wey fiiha ay fi lida alkhalqi khalqigan asaga uunkan wax dila ku badan waxyaaba ku dilo uunka dila ku badan adduunyada waa ku dilaysaa naftu waa ku dilaysaa yani dilkii macnu waa laga hadlay iimaankaday baabeen lexjeclida waa ku dilaysaa shaydaanku waa ku dilahaya saaxiibada xun waa ku duubsanaya khayrka waa kaamana waa ku duubsanaya waxyaabaha wax dilna waa badan yihiin nin ay adduunyada disho yaallana waa badan yahay oo mooda inuu nool yahay ismoodahaya laakiin waa dilan yahay maxaan samaynaa marka waa yahay baasha haddi lagu baaba'ay manaasishan iyo rusuumtan haddii saa loogu baaba'ahay ka leexu shaqku midig oga lexiyo bidix oga lex balaayada waaba meel lagu aafoobe midig oga lex wakhud yamnatan canha can اrusuumi wاlmanaazil addunyawiya laga hadlaya wakhud yamnatan midig u leexo midig qabo canha can الrusuumi calى اlmanhaج اladii sarى wfd اaxibaةi ahila xaggeen u leexdaa cala ku leex manhajkii aladi manhajkaasoo saraa calayhi ay ku guureeyeen oy qaadeen wafd اaxibati wafdigii alla jeclaa guurtidii alla jeclayd ilahayna u jecla xaala kowniga aahilan u yahay mid la maro wadada aahilka wadada la haye ee la marayn cidlada ahayn wey wado cidlo oo ruxu marmar soo maro oo gudogoodir ah oo sanadkiiba ruux qada ma ahee waa wado halow ah hay wey wey ahlukhayrko dhan baa mara kabto kama godo w safar socon lama waayo wafdun bacda wafdin axibatun bacda axiba wey xaala kowniga ahilan waa camiran yahay wey waddadu waa camiran tahay alahil waa meesha camiran baa loo jeeda haddee waxaa weeye intaasi waa in naf laga helo hawsha in dadka laga leexo oo adduunya la naco la dhigo jahoradeeda oo ilaahay la doorto oo muslimiin iyo saxaaba lagu dayda ahlkhayr ah naf waa inay kugu taageerto marka nafta la hadal bur hadda iyada la hadal xisaabtama naftan cabdada amadan la xisaabtan waqul waxaa tirahdaa yaa nafsu saacidii bisabri saaca nafay hal saac ikaalmiya hal mar sabr الصبر عن الدuنيا الصبر على الطاaعاaت الصبر عن المعاaصي الصبر على المقدuرaaت اليقين xoogo inaad adkaysto igu caawi ha argagixin ha jazicin welwelka iyo tirayada jooji adkayso ilmada duug muxuu ahay isku celi waqul waxaad tiradaa saacidi yaa nafsu bisabri saaca ay saacidi e caawi wey caawi taageer ila inagu waa taqaanaan saacidi ayib waad garanaysaani bimacnaa waqul yaa nafsu bay iskugu xidhan tahay waqul yaa nafsu saacidii bisabri saaca hal saaca inaan adkaysto waa addunyado dhan baa saacahade waltadub nafsu maa qadamat ligadin baa layidhi berri waa aakharo لأnna wax kastoo imanaya waa saacad wey waxaa noolasay waa saacad afartan sano lixdan sano toddobaatan sano ayb hor in dhowr iyo toban sano sidii baad iska ahaydba afartan sana waxaad ceshata wey maad gaadhi miyaa laqman ma ku ruugi mas baa ku sayri ma bahal baa ku laqi ma guri baa kugu dumi ma roob baa ku baabi'in ma kansar baa ku war oma haysidba ila baabi'iye yani warba oma haysidba marka intaa yartahay caawi dheh aan muxuu ahaa ilahay agtiisa wax dhigte maxaa jira facinda aliqa ilaahay la kulankiisa marka lala kulmo dalkadbu dhibkan ku soo gaahay adduun kugu soo gaadhay yusbixu zaa'ilan wax tegey buu noqon wix dhibeed soo martay iyo rafaad iyo haraad iyo hoog iyo ayaan darada kuso martay adduun kugu soo martay ee dhibka adduun ahaa markaad rabbi la kulantood iloobaysaa hal maroo janno lagu tiimiyaaba kaaga filanba facinda aliqa liqaa'i illaahi subxaanahu wa tacaala yusbixu wuxuu noqonaya dalkaddu dhibkan asaga ay ku gaadhay iyo rafbaadkan yusbixu zaa'ila famaa hiya ilaa saacatu xaaladdu maba ahaba ilaa saaca waaxida dhibkaa saacad ah dhibka dhan baa saacada waxaad rabi hortegii baa saacada uma tanqadii saacadda way dhammaan adduunka lagugu rafaadiyey wayusbix wuxuu noqonayaa dul axzaani midkay tirayadu gogoysay farxaana mid faraxsan jaadilan oo bayraqahaya adaaba farxahayaba haa umqra'u kitaabiya inii danantu anii mulaaqin xisaabiya iyo akhriya faidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun faman haqulat mawaaziinuh faulaa'ika hum اlmuflixuun waman khafat mawaaziinuh faulaa'ika aladiina khasruu anfusahum fii jahannama khaaliduun talfaxu wujuuhahum naar wahum fiiha kaalixuun ciyaada bilah waa lagu kala tegahaya saacad yar intaa yarka adkayso meesha u wanaagsana jidka alla weeye haddii jihaadka aad buu sheekh soo diray maruu soo dhameeyey famaa hiya ilaa saacatu uma tanqadi wayusbixu dulaxzaani farxana shicirkan wax sharxay ma jiro intaa waa inta anugu aan u maleeyey wixii khaldanna iska ilaaliy wixii saxana qaata laqad xaraka daaci ilى اllah wa ilى daar الsalaam النفuuس الأbiyaة والhimم الcاalية وأsmca munaadi الإimaani man kanat lahu أdun waaciية وأsmc allah man kana xaya fahزhu السmاع ilى manازل الأbrاar وxadى bih fي طريqi sayrihi fama xaطت bih الرixاal إla bdar الqرار faqala sl sلم laqad xaraka daaci wuxuu dhaqaajiyey midka alla ugu yeedhay ummadda xaraka daaci ilى اllah adaaci ilى اllah qur'aanka weeye adaaci ilى rasuulka weeye ruux walba alla ku xusiya daaci ilى اllah subxaanaه wa taعala wa ilى daar الsalaam addaaci ilى daar الsalaam daaciguu kugu yidhay daarta salaam ee jannada wuxuu dhaqaajiyey annufuus alabiya nafta dulliga diidda alabiya waa nafta dulmiga aan ogolayn en baqiga ogolayn ee diin la'aanta ogolayn nin waxaa jira moogtahay daciifa nafsi ah daliila nafs iyo nin casiizaa jira casiiz cizatu nafsi laabudda shay qiimo badan wey waxaa la sheegay alimaam mudakil ciid raxmat ullah tacala calayh kama fii taraajimihi yaa isagoo nin caalima aqoon badan yaa nin sheekh oo ka aqoon badan oo jeclaabu u yimid xalqadiisi asagii rag culamaa dhowraa dooneen wax ka bartaan marka carabiya fani naxwu akhrinaya sheekhu kadib markuu cashirka gebagaba ahaa buu su-aal adag buu ardayda weydiiyey ardayda su-aashii waa ka aamuseen waa garan waaye wuxuu ihi ma hum ilaa kalxumur waa dameero waxay hor fadhiya dadba maaha waxaan waaba dameero buu daqliciid dersiga kuma soo noqon mar dambe mar dambe kuma soo noqon dersiga isagoo dhallinyaro ah yaa nin isaga seedigii oo walaashii qabay iyo waxay wada ciyaaraan baashan laadhuuga laadhuuga aada u yaqaana imtiqacdaagu yaraa aada u ciyaari jiray markii baashii la dhameeyey oo iyagoo ciyaaraya salaad gashay salaadii u istaagay way tukadeen imtiqacid baa wuxuu ku yihi maan ku noqon isagoo yar yar buu ahaa markaasuu ninkii yidhi seedigii ahaa in caadat alcaqrabu cudnaa laha wa kaanat annaclu laha jaahisa buuri hingarluhu hadduu soo noqdo annago ku noqonaynaa kabna waa diyaar kab lagu dhufsan waa diyaar hingarluhu qash baan ka siinayna waagaa wii ka dambe weligii muuse ciyaaray lam yalcab maratan taaniya kuma noqonin kaana casiiza nafs ruuxa muslimka naftiisu diintiisu iyo dadnimiisu waa ina qiima la leedahay wladiina idaa asaabahum اlbagyu hum yantasiruun faman cafaa gar laakiin bagi wx hadduu gaaro waa in ruux cidyaha laga gaabsho oo foolasha laga shiibo oo edab loo yeelo wey edab waa in lasu yeelo ruuxa marka anfusa abiya nin baa dulli ah oo nimankii fasbir aan usoo bixiy garanaysa hadda fasbir ayib mxuu ahaay axmaaradii baa soo duushay wadankiibay muqdishay soo galeen gaashaandhigii bay qabsadeen masaajidii bay ku xarxaareen fasbir adkayso xataa yaأtiya اllahu bamri mxuu ahaay gurigii bay soo galeen gabadhaydii bay kufsadeen islaantii fasbir anay muxuu dhaheen waan kufsanaynaa waan kukhaniisaynaa fasbir ayib hadda xagee u gaanta la kufsay gabadha la kufsay adigii wax lagaa dayay ninka ragga ah lagaa dayay fasbir dad noocaasaa jiro wax kastaba iska qaayib qaadanaya ku soomaaliya meelahan joogo sakarada markaa laga soo guuriyaa ayib marka annufuus alabiya waa nafta aan waxaa ogolayn wey dulmiga iyo kufriga iyo shirkiga nafta ka dhidhida wey waa ruuxaan dhiig lahayn oomaa ku jirta oomo xunbaa ka buuxda dadka qaarko oomo baalda oomaa ka buuxa dhiigba kuma jiro dhiig iimaanba kuma jiro waa aburinhayaan annufuus الأbiية walhimam الcaaliية ruua hawada sare leh himada sare leh hawada weyn hamiga weyn maya xoogow yar haddaan helo gaaladuna ogolaato mxuah isbitaallo iyo xoogow laamiye iyo trifli light iyo xoogo haddaan helo yakfi waraaq la soo diro laga soo diro mxuah qandala tumaani soobta haddaan helo yakfi niman baa intaaba ag fadhiya nabigu wuxuuna amray dowlad noo dhisan inaan dumino idaa kafarat bilaah nidaam noo dhisan oo dowlad islaam oo dhisan haddii xaakimkii gaalooba inaan duununa amray ilaa an tarow kufran bawaaxan fiihi cindakum min allahi burhaan haddii kufri dowlad waan duminaynaa dowlad xun dowlad la-aan bay dhaantaa sheeka barley weyd midaasi mowduuca culmadu ay ka hadleen baysan fahmin dowladda dowlad jaa'ira daalima faasiqa laakiin islaamkii haysata wuxuun kaga dhaqmaysa dalki difaacaysa halgamaysa xuduudda oofinaysa dulmigii baahay ee ummadda u dhexeeya maxaakimtii taagaysa laakiin ayagu jaa'iriin wey waa eexdaan fisqi bay leeyihiin khamray cabaan been bay sheegaan yaa laga hadlay laakiin kufri hadduu yimaado nabigu wuxuu ihi abadan wax kale la ictibaarin maayo wاljadru biاlmunaasaba wاljadru bidikri waxaan ujeeda waxaa weeye mar haddii wuxuu kufri yimaado laa tuctabaru maslaxat اkhra waxay salafku u yidhaahdeen iyo culummadu in badanoo kamid u yidhaahdeen xaakimka jaa'irka laguma bixi maayo nabiguna u diiday in lagu baxo axaadiis badanoo timid waa maxay xaqna lidimaaءi اlmuslimiin in nidaamka la ilaaliyo dhiiggana la badbaadiyo fasaadkuna uusan sii badanin laakiin dhiigga daadanaya iyo burburku nabigu ma ictibaarinin hiya maslaxaة mulغaa غayru muctabara ida kafara اlxaakim waa inaan kala fahno faariqa u dhaxeeya kufri markuu yimaado iyo markuu jawr caada u jiro nabigu jawr iyo fisqi hadduu jira hala dul qaata xaqna lidimaaءi اlmuslimiin takyiira lilfasaad takyiira lishar laakiin xaakim kufrigu ku dhacay dowladda calmaaniya noqotay dimuqraaiya dacaskii mele zanaawiya noqotay buhuku baa xukuma musafani baa ka taliya oday noqday muxuu ahay soomaaliyeed noqday markan ayada ah laa maslaxata muxuu ahayey afdalu min iqaamati الtawxiid walaa mafsadata ashar waaqbax waaqbaf min alkufri washirki biاllah ish اfaariq muxuu nabigu u yidhi inta hore yan lagu baxin kufri laka lagu baxo marka hore maxaa la ictibaarinayey dimaada wadajirka burburka oo dhan baa wanaaga khayrkan waa la doonay fisaadkuma la yarayn laakiin kufri hadduu yimaado waxaa weeyaan kufri wax ka weyn ma waa ku baxaynaa waan duminaynaa marka hadda in loo ooyo ilmada loo dido loo baroorto ayib oo ilintii muxuu ahaayey yaxaaska la daldalo waa khayaano weeye waa khayaano ummadda soomaaliyeed dulli iyo fasaad iyo burbur ay ka soo baxday towxiid iyo diin bay aragtay kitaab qur-aan oo aaka loogu adeegi bay aragto loo gargaarhayoon daliil ahayn oo casiiz oo muxtaram ah ninka ku khaldamana seefta ay ku khalda aragtay raadkaa dib loogu noqon mahayo raad arooriyaad baa la dib looma qaado taariikhdeenni dib haddaan u firno kufri iyo fisqi iyo shirki iyo gaalnimo calmaa'iyo shuuciyo diin la-aan bay noola gelaysaa qabyaalad bakti waxyarkii islaamka uma kama hadlayno hadda maxaynu haynaa towxiid baa aloosma xoogo baa noo bcerirahaya jadwa qabas min atowxiid baan haysanaa intaa ha lagu nafbaxo ha layskugu tago ha la taageero nin walba wuxuu awooda ha ku bixin ilah laga cabsado ninkan waxba tari karin ha laga badbaado afkaada ha laga badbaado adinkaada ha laga badbaado qabaa'ilka dagaalamaya ha la heshisiiyo waxaan maqlaya maanta iyo shalay iyo socday qabaa'il soomaalid baa isku dhammaanhaya sacad iyo saleeman baa isku baaba'laya waa in la kala dhex galo soomaalinima hadday jirto ama kala qabto maa loo gurmado ayaa layaclaka la yidhaahdo inti ugaasi iyo isme iyo salaadiin la urursho maa lakala dhex fadhiisto war maxaa isku haysaa maxaa isu baabi'inaysaa soddon baashaa shalay dhimata maanta afartan baa socda la baaba m ilaahay waa in qabaail la kala qaban mahayaa diinna taageeri mahayaan wadaadna u gargaari mahayaa laakiin buhuku iyo muxuu ahaay mala zanaawi iyo ina ilay iyo shayaaiin marado sida loo taare waa yaqaanaan afar wiil baabana haysataba shariif laa sharafahu اllah khadalahu اllah waaksaa iyo muxuu ahaayey iyo faroole iyo mxua ii sheeg saylaanyo ina ilay waa ka u shaydhaansan wey marja waa manbac اlkufri waطuqyaan wey meeshu baashuba ka timid weeye jigjiga ayib waxaasoo dhan kuwo yarba hadda la wadaa in yaroo laga wada mxuu ahaaye ishee meeshii dhuusamareeb dhoobley mxuu ahay ceel waaq waa qolyo cusub hadda la wado wey yacni waxaanoo dhan waa hora idin sheegay shan sano ka hor baan la dumiyo kulligood aga diidee puntland waa in la dumiyo oo somalilan la dumiyo oo jigjigalan dunto oo jamiic nidaam kastoon ku dhisnayn kitaabkii la dumiyo wey dhammaan waa in la dumiyo reer puntland waxay bilaabeen reer koonfur waa ajaanaha la tarxiilo waa baqashay sooma in gaalkacyo sitay manoogto iyo nineteen reer koonfureed lagaga guray oo lagu daadiyey muxuu ahaaye jawhar iyo balcad iyo lagu daadiyey xamar iyo baydhabo lagu daadiyey somalilan goormay bilaabeen ninkay arkaan waa reer wallaweyn bay leeyihin wallaweynka qabta reer wallaweyn la qabto waana baabiiyeen war ummadda yareeda masaakiinta yd baas kusa maxaa wala weyne maxaa mxuu ahayey reer koonfureed dadkan walaalo wey waa muslimiin waa isku dhaqan waa isku diin waa ahl waa ilma abti ilma adeer maxaa u dhexeeya dadkaan ahl wey waa isku diin bay sheegtaan waa isku af waa isku dhaqan shiica ma laha raafidla ma laha muxuu ahay durs ma laha nusayriyiin ma laha bahaiyo bahra ma laha fardifada shaydaanoo meelaha yurub iyo joogay galbeedka waajeeya kuwa kenya joogaba laakiin ummadda guud baynu ka hadlayna dad noocaasoo ilaahayba isku xidhay meelo badan iskaga xidhay ayaa rabaa in la kala wado waa mashruucu wato wey xaylesalaasaa dejiyey lixdan afartan isagaa dejiyey kuwana waa dabaqahayaan xaylesalaasi iyo inay ilay iyo afartan inan sheegay waxay wataan oo dhan waa in la dumiyo waxaynu ka hadlayno shacabka reer somalilan ma aha shacabka reer puntlandna ma aha ummadda soomaali galbeedegtana kama hadlaha iyo anugu maamul iyo nidaam shaydaana oo dameero oo u shaqeeyaan ka hadlaaya hawshaan aaday loo fahmo dadka haddaan la baabi'in waxba socon maayo waxba yaan la wareegeysanin nadaamay ku wadaana ma rabno dowladay gaalo wadana ma rabno dowlada aan kitaab ilaah lagu maamulaynin bukhaariiyo muslim aysan ka talinaynin dadkuna aysan towxiidka walaala ku ahayn dooni mayno waan ka hortegayna intaan tabar lena af iyo adinba hawsha waa in lagu talagalo wey maxaa loo diidan yahay state islaamic maxaa loo diidan yahay islaamic state maxaa loo diidan yahay ilan jewish state ba la ogol yahay miyaan la ogolayn christian state baa la ogol yahay oo vatican baa na christian state oo vatican ana haysta jewish state baa adduunka baabi'iya maxaa loo diidan yahay dowla islaamiya mabniya cala kitaab wasunna maxaa dadka khyaarka looga qaadaya khiyaar miyaana u ahay inaan diintana xor u noqonno waa la soo ma aha aakaa naga soo horay in tabarta ah kaasaan la liicaynaa markii nala dila w arkayna wark iska gabagabaad moogta ayib ismaal waxay tidahdaa ninka in adeer daa kuguma daaye wuxuu kugu daayaa la tusaa nimaan shantu kaa reebin sharci kaama reebo war warankaadu nimun gelin warkaadu ma galo waa markay gobka ahayen wey nimun warankaadu u gelin warkaada geli maayo nimaan indhaha aadan taaban oon gabanin waryaa may maqlaysa haa sheekh haa kuleeha hadda maxaad u maqli lahayd hadday maxaad maqleen sheekhaana waxaan ku maqlaya kuma waxba maad ahayn laakiin marka dharbaaxa ku dhacdo hawshaas soomaaliya waxaan leenahay indhoole waxaa la yidhi indhoole dharbaaxa kadib u gabadaa ninka indhoolaha ah dharbaaxo marka udhax u gabanhaya ila marka ma arkahay ma ogtahay dharbaaxo soo socota ma arkahay markay ku dhaco kadib u gabanhaya marka soomaaliya dharbaaxaha ku socotaa waxaan daysadi dharbaaxa allah ku dhici subxaana wa tacaala intaasoo dulmi bay sameeyeen towxiidkii wanaagga loo yimid bay cambaarayn iyo dhaleecayn iyo dagaal ku qaadeen mar kastoo nadaam wanaagsan iyo ummad iskuda waa burburiya waan la dagaalama waaba dhib sidoodaba dhib socday keeneenba ummaddu waxaan ka hadla inta xun baan la dagaalamayna in wanaagsan lagama waayo khayrdoon lagama waayo laakiin baryahan dambe waxaa loo batay shardoonkii baa batay khayrkii inta u gargaaraysa waaba yaraatay ciyadan bilah ilahay waxaan ka barnay subxaana wa tacaala inuu noo idmo in kitaab ilahay aan hoos harsanno isagaa awood leh ummadda soomaaliyeedna uu ku midayo cala alkitaabi wasunati watawxiid muslimiinta inteeda kalena intaasoo kale uu siiyo khilaafa islaamiya oo midaysan oo ilaa raas casayr ilaa muxuu ahaye andalus sbain qawqaas isku xidhan oo dhexda laga saaro dhextaashan etoobiya dhexda laga saaro oo muxuu aha tigreega dhexda laga saaro oo eritreaga dhexda laga saaro oo min muqdisho ilaa khurdumaan u baahannahay bas muqdisho ka baxa oo khurdum gala oo nan istoobaan u baahannayo oo islaam dhexmaraaya hawshaasi way iman insha allahu tacala lakin waxay u baahan tahay juhdi way u baahan tahay nairobi imaara islaamiya ka jiri jirtay kigali waa xagga caasimada dalkee wey ruwanda soo ma ahayn imaara islaamiya ka jirtay ilaa mozambiq mozambiq waa muusa nin magacii wey carbeed amiirkii ka talin jiray magaciisa aminka wataa dalku wataa waxaan odhan annaga ka talin jiray waana la baaba'shay waa naloo dhil qaaday hawshaa dib bay ka soo noqon hawshaa iyada ah haddaanan dhibka la iska daynin wey haddii kale inaana yarka boqcooyinka goofka faraha nalaga qaado cidii kale waanu faafayna wax loog yahay wey wlhim alcaaliya waasmaca waa maqashiyey munaadi اiimaan iimaankii dadka iimaankii kii ugu yeerahayey man buu wax maqashiyey kaan lahu udunu waaciya munaadi اiimaan allah munaadi iimaan kitaabka qur-aanka rasuulka nin walbo khayr kugu yeela munaadi iimaan ah yaa wax maqlahaya laakiin laqad asmacta low naadayta xayawan walaakin laa xayaata liman tunaadi walow naara nafakta biha adaad walaakinaka tanfaku fii ramaadi man kaana lahu udunun waaciya dhaga wax weelayo wax maqla iyo dheg wada ruuxi waxbaa loo sheegay hebelow haddii wax lagu sheegi jirayna wax kuu sheegay bu haddii lagu garaaci anu ku garaaci maayo nin baa in la garaacama waxba aan fahmaynin oon warku usan sulaynin ayib nina hadal yarbaa ku filan dhagaabin baa ku filan caraabin iyo gubabaa ku filan waxu sheeg nina bur bu u baahan yahay ool iyo ila mxuu ahay sida dameerka loo garaaco buu u baahan yahay labadaa waa in la helo kitaabka qur-aanka ninkan tartiib ugu sheegno ayib ee qaadan waayo waa in kulayl ku galo wey kulayl ila dadka muslimiinta labay ahaaye nin seef ku islaama ee nin hadal ku islaamay ahaaye labadaa waa in la helaba mana ruuxaan awood ku islaamino iyo ruux wanaag ku islaamay iyo hadal labadu in la helo wey haddii laakiin la kala saaro jihaadka iyo kitaabka qur-aanka ah waa waxaan kala saarmi karin waa ulya diirkeed lama kala fulaaxin karo lama kala xayuubin kare ninkaasi baail aan jirin buu wadaa wax u socon mahayo waaga dambena qolle cadun baabiibin waaga dambe qolle baad sii dayn ayb tumalsan qolle kuu dhiibo unbaa sidii faatigaan qolle sii daynaysaa hadhowna kufr iyo gaalnimo unbaa ummadda u horseedi <clears throat> wasmac allahu ilahi wuxuu maqashiiyey eh, man kaana xayan ruuxi noolaa qalbiga ka noolaa wey ma aha ruux dhinta lagama hadlaaye ila ruux aan imaan fiican lahayn ma noolo <clears throat> nolol fiican ma noolo fahadahu ruuxaasi waxaa kiciyey oo gilgilay assamaacu qur-aanku maqlay iyo dhawaqi uu maqlay xaggee u kiciyey ilaa manaahil abraar ilaa manaazil abraar cafwan abraarta jamcu baar waa almuiica taqiy ninka ilahay adeecee taqiga baariga laga yidhahdaa guryihii dadka baariga ay degi jireen baa yaa ninkaas u dhaqaaqay ina alabraara lafii naciim waxadaa bihi waxaa u geera u heesay fii طariiqi sayrihi famaa xaطat waxadaa bihi waa maxaa de waxadaa bihi waa munaadi iimaanki waa asamaaci ogu heesay oo kuu kixi munaadi iimaan fii ariiqi sayrihi wadada ku socotay e, xaadi iimaan waxadaa bihi xaadi اiimaan wey fii ariiqi sayri sayri اlbaar aw اlxayi aw man kan lahu udun waaciya famaa xaطat ma aysan ku furanin wey bihi asaga rixaaluhu gaadiidkiisii ilaa bidaari اqaraar daartii sugnaanshaha jannada suu u guurahay ee u socday ee u xawaarinhay wuxuu ku furtay oo heeryadii iyo gibilkii iskaga dhigay iyo kabaallihii waxaa weyaan halkaas caynkii maraar ku dhiga wey saasaa la rabaa wey saad u ordaysa ad u halgamaysa ad u socoto waa inay qalaf kaa tiraado kadibna alaabtaada janno loo qaado wey warku intaas wey faqaala wuxuu nabigu yidhi ama daaciy اiimaan ama mxuu ahay munaadi اiimaan intadab اllahu liman kharaja fii sabiili hada bilahi towfiiq